بsم الlh الرحmن الرحيم الحمdu للh رب العاalمين وصلى الله وsلم عlى نبيinا محمد وعlى آله وصحبه أجمعين اللهma انفعna ma علمتna وعلمna ma ينfعna وزدna علما qال الإmام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحimه الله تعالى bab سخاوة النفس wuxuu ku saabsan yahay sakhaawatu nafsi nafta deeqsinimadeeda iyo karamkeeda iyo birigeeda iyo xilmigeeda sakhaawatu nafsi waa sifo wanaagsan oo ay soo gelayso qofka inuu noqdo qof kariima ah, wanaagsan jawaad oo karam badan oo deeq badan xaggan kalena dulqaad iyo muxuu ahaa xilmi leh kaasaa hadda laga hadlayaa keliya ama aha deeqda xagga maalka ah sida xadiistaba inoogu imaan doonto ku arki doono qaala xadahanaa yaxya bnu bukayr qaala xadahanaa layth ibnu sacdin alfahmi can ibni cajlana mxamed ibnu cajlan can اlqacqac ibnu xakiim can abi saalix الsamaan can abi hurayrata radia allahu canh can الnabiyi slى اllahu alayhi waalihi waslama qaala nabigu wuxuu yihi laysa alghinaa haninimadu ma aha can kahrati alcaradi alaabo badan alcarad mataacda iyo alaabta iyo wixii adduunye ku saabsan xuduud dunye ah qofka inuu haysto maal badan iyo alaab badan ma aha haninimadu iyo qofka la dhihi karo waa hani walaakina alghinaa haninimada dhabta ah waxaa weeyaan hina nafsi haninimada nafta qofka naftiisa inay sakhaawa sakhaawatu nafsi ay ku jirto oo uu ku deeqtoomo wax ilaahay siiyey qanaacana uu ku leeyahay ayaa waxaa la yidhaahdaa hana hina oo ilaahay ku shukriyo ilaahay ku xamdiyo ku sabro waxa ka hooseeya uu fiiriyo dadka ka koreeya waxba una fiirinin taasa waxaa weeyaan waa nafta wanaagsan ee sakiga ah ee biri iyo khayr iyo muxuu ah deganaan leh walaakina alghina hina nafsi waxaa soo maray xadiid lamida laysa ashadiidu bisurca walaakina ashadiid man idaa gadiba malaka nafsah ee soo maray iyo laysa almiskiin aladi taruduhu luqma walaa luqmataan marka kaninimada sharciga uu ictibaarinayo waxa weeyaan nafta wey qofka hadduu xoolo kasta leeyahay qanaaco una lahayn alla una ku qanacsanayn wuxuu siiyey alla una ku shukrinaynin ku sabraynin marka qani ma aha waxaa qani ah qofka waxaa ilaahay siiye ku qancaya qala xadathana sulayman ibnu xarb qala xadathana xamaad ibnu zaydin wa sulayman ibnu mugiira can thaabiti ibnu aslam can anas bni maliki radi allahu canhu qaal anas wuxuu yihi khadimtu nabiya oo khadamtu nabiya nabigaan u khidmeeyey sala allahu aleyh wasalam u adeegay khidmada waa adeega meel loo dirsado alaabada u keeno weysada u keeno rasuulka alayh salaam u gacanyaro u ahaa cashara siniina toban sano oo isagoo toban sana toban sano jiraan yuu nabiga loo keenay labaatan sano ku gaaray famaa qaala lii iguma dhihin nabigu ufin iguma dhihin qadun weligii ufin waa kalimatu tadajur waan ka xumahay wey wax inaad ka xumaato ood ka cagagub ka rarargubiyoto oo wixii lagu diray aada diido ama wixii maaratay lagu eh, lagaa reebay aad ka nuqnuqdo ayaa ufin la yidhaahdaa marka waxaan aan samaynayo weligii ima dhihin waxaad samaysay waan ka xumahay iyo waxaad ka tagtay waan ka xumahay midna ima dhihin ufin ima dhihin qadun weligii wamaa qaala lii ima dhihin lishayin wax lam afcalhu aana samaynin alaa kunta maxaad u ahan weyday facaltahu kii sameeyey walaa lishayin shay facaltuhu aan sameeyeyna lima facaltahu maxaad u samaysay nabi ima dhihin sala allahu aleyh wasalam haddaan wax ka tagana maxaad ooga tagta ima dhihin haddaan wax la imaadana maxaad oola timid ima dhihin weligiina uf ima dhihin nabiga alayh salaam oo wax ka ah iyo xumaan ah iyo nacid ah ima muujinin rasuulka sala allahu alayh waalih wasalam uleh maxaa yeele wixii dhacaa qadar ilaahay buu ku dhacay lamana soo celin karo marka sakhaawu nafsi weeyaan oo nafta nabiga calayhi salaatu wasalaam sida ay ahayd naf kariima ah oo wanaagsan oo dulqaad leh oo xishood leh oo fiirinaysa waxa waxaa la qoray in kolleyba aan la seegaynin qofkana taxamul iyo sabir lagula dhaqmo hada huwa sakhaau nafsi wey dulqaadka nafta iyo karaam kariimnimadeeda iyo ficnadeeda wey dayib xadiidkuna saxiix weeyaan waa nabiga calayhi salaatu wasalaam sifadiisii wanaagsaneed oo tusaale xaya lagaa tusay weeyaan muddo toban sano ah ilmo yar oo toban jir ah oo la joogay nabiga caleyh isalaatu wasalaam mar raba uunan canaananin qaala xadathana ibn abi lswadi qaala xadathana cabdlmalik ibnu camr qaala xadathana saxaama ibnu cabdiraxman ibn alasm qaala samictu waxaan maqlay anas bn maliki radia allahu canhu yaquulu leh kana nabiyu sala allahu alayh wasalam wuxuu ahaa raxima mid naxariis badan ayuu ahaa rasuulka aleyh salaatu wasalaam marka bilmuminina raufun raxiim ilahay baan ku tilmaamay mid dhibrin badan oo naxariis badan buu ahaa wa kaana nabigu wuxuu aha laa yaatiihi axadun qof ooma imaan jirin ilaa wacadah qofka u imaado oo wax sii dhaho wax weydiista ilaa hadduu u imaado wacadahu waa u ballanqaadi jiray waxaay waxaas waan ku siinaynaa markuu noo imaado wa anjaza lahu waana siin jiray in kaana cindahu agtiisa hadduu yahay wixii hadduu hayana waa siin jiray hadduuna haynina markaan noo imaato oona helno noo ima ugu dhihi jiray ballanqaad buu siin jiray rasuulka alayh isalaatu wasalaam waanjaza wuxuu siin jiray actaa lahu wuxuu siin jiray in kaana hadduu yahay waxaa la weydiistay cindahu nabiga agtiisana waa siin jiray wa uqiimat isalaatu salaad baa la aqimay intii aadaankii dhacay oo dadkii isku imaadeen yaa haddana aqimkii oo ah aliclaanu bidukhuuli salaati ila midna waa aliclaanu bidukhuuli lwaqti waqtigii baa galay baa laleeyahay midna waxa aqimka weeyaanoo salaadii baa la gelayaa wey waa iclaan labaad salaadii waa la aqimay maxaa haray in salaadii la galo nabiga allahu akbar uu yihahdo baa haray oo sufuuftii la simo wa jaa-ahu markaasaa waxaa u yimid acraabiyun in reer baadiya fa akhada wuxuu qabtay bithoobihi nabiga maradiisa calayhi salaatu wasalaam fa qaala wuxuu yihi inamaa baqiya waxaa ii haray min xaajatii aniga xaajadaydi yasiira wax yar dantan kaalaha wax yar baa ii hadhaye ii yar istaag salaada hagelin wa akhaafu waxaana ka baqi an ansaaha inaan halmaamo hadda salaada gashada inaan halmaamo ka baqi oo aan kala tagno faqaama waa u istaagay macahu nankii nabiga alayh salaatu wasalaam maciisa u istaagay oo waa dhegaystay xataa faraqa ilaa uu ka bogay min xaajatii xaajadiisi saxaabadii waa taagan yihiin salaadii waa la aqimay uma kadib buu aqbala salaadii qaabilo fasallaa tukaday halkii uu salaadii ka galay intuu galay ayuu salaadii galay nabi sala allah alay wasalam marka tanna waxaa weeyaan dulqaadka nabiga alayh salaatu wasalaam iyo dhimrinta aan laga helen qof ama in badan oo makhluuqa kamida ah, bini adamka kamida ah, aan laga helen xilligaas kaleo salaad la aqimay imaamka istawudiisaaba loo adkeysan layahay istawu iyo istawu dhowr shar duu ku celceliyo oo sufuufta u dhexaysa socdo taasaaba maarata lakohanba waxaad umalaysaa qof hadduu intuu istaago salaadii alla qimashe ka bilaabo bulaanka ka gees ka gees yaa isqabanaya maxaa dhacay maxaa nagu ciyaaraya maxaa meesha loo ninkan muxuu ahaa nin waalan baa imaamkaso muxuu yahay soo hadalama ma dhaceen ya ma umalaysa inay sheekada si iska hadleed oo la iska sugi lahaa wax la yaab le wey imaamka sabraayo ee heerkaa sabrina isaga waa away war istaagoo salaada waqtiga horta aan tukana bacda salaad buu dhiraa iyaduna waa sida badan aan ognahay ee curfigeena uuna tusaaya dhaqankeena laakiin rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaasoo dhan waxaa ka tambadiyey ilaahay waxa uu huwiyey oo akhlaaqda wanaagsan ah oo xilmiga dulqaadka ah oo sakhaawatu nafsi iyo karamka iyo juudka ilahay uu ku abuurayah ayaa rasuulka alayhi salaatu wasalaam waxoo dhan ba ka ka qaalib noqotay ninkii markaa salaadii waktigeeda oo la galayo o aqimkii dhacay ayuu haddana nabiga marada ku dhegan yahay fa akhada bithawbi hataa nabiga hadal ooma sheegin maradu qabtay marada nabiga sal ly slam qabtay marka wuxuu la yimid laba shay oo mulfit ah oo waktigii salaadii oo la aqimay iyo haddana soo marada marada nabiga qabtay aleyh isalaatu wasalaam waxaasoo dhan nabiga alayh salaam waa taxamulay waa oo u gegsaday waa u sabray sala allahu aleyh waali wasalam taasoo dhan waxay kutusaysaa raxmadda nabiga qalbigiisa ku jirta iyo naftiisa siday sakhi u tahay siday naftiisa sakhiga u tahay ayay tusi oo oh, waa thamara iyo athar iyo raad kamida ah raadadka nafta qiimaha badan ee deeqda badan ee xilmiga badan nabiga aleyh salaatu wasalaam ilahay qalbigiisa uu geliyey iyo raxmadda qalbigiisa uu geliyey naftiisa ilahay ku sifeeyey ayb uma aqbala fasallaa salaadii buu galay sala allah aleyh waali wasalam <clears throat> qaala alimaamu lbukhaariyu raximah llah xadahanaa qabiisa ibnu cuqba qaala xadahanaa sufyaan athawri can ibn lmunkadir muxamed can jaabir ibni cabdillaahi qaala jaabir wuxuu yihi maa su-ila nabiyu nabiga lama weydiinin sala allahu alayh wasalama shayan wax xoolo ku saabsan faqaala laa laa ma dhehiyani maya kusii maayo laada macnaa waa ti nafyigeed wey muxuu ahaa nafyu licaa iyo mancu lacaa inaad siismada uu diidaya ma aha oomuna dhihi jir laakiin laa oo ah inaan kuma heli karo taa ayadaa waa dhihi jiray nabiga alay isalaatu wasalaam laa ajidu ma axmilukum alayhi waa ki ilahi subxana watacaala qulta laa ajidu maa axmilukum alayh marka laa ajidu ma helaayo ma hayo waa iga dhamaadeen wixii asaga ahaa waa nabi sal la alay slam dhihi jir marka kusoo yaaceen oo nimankii caraabtaha ay geedaha nabiga alayh salaam uu kaga cararay ee go-a kasoo geedka ka reebtay marka laakiin ma ina siinayo nabiga alayh salaam dhaqankiisa ma ahayn hadduu hayana waa siiyey oo sidaan kusoo marnay ninki ahaa abulhaytham ibnu tayhaan waa kii ballan uu uqaaday ballantii marka waa wixii la helayna labadii addoon udhihi jira labada raasimadun dooro jaabir bin cabdillaahi radi allahu canhu iyo saxaabo kalaa oo nabiga ballanqaadiya uu sameeyey waa kii la oofiyey marka uu ka dhintay wixii lagu ogaan jiray nabiga inu oofin jirayna saxaabadiisa iyo khaliifa raashid abubakr sidiiqi waa ki oofiyeen waa kii oofiyeen dhaqanka markaa nabiga saas waa sala allah aleh wasalam ayib ma qaala laa waxaa lasoo qaataa meeshan ashcaartan ah ma qaala laa qatun ila fi tashahudihi lowla tashahudu kanat laauhu nacam nabiga laa maba dhihin tashahudka muu yiri laa ila ashhadu an ilaha ila llah laadaas nafyiga ehe ee lagu anfinaayo ilahay wax kasoo kasoo haray intaa un baa laga hayaa lowla tashahud hadduunan hayna taxiyaadka iyo shahaadada kaanad laahu waxay noqon laheyd nacamu nacamay noqon laheyd marka shicirkaas nabiga yaa ka mudan qof kasta oo lagu ammaano nabi maxamed baa ka mudan sala allahu aleyh waaalih wasalam ayb qala اlmusنifu raximah اllahu taعaalى xadaثana farwة bn abi اlmgra qala xadaثana caliy bn musir can hishaam bn curwa qala akbarani اlqasim bn mxamed baa i waramay ibn abu bakr الصdiq can cabdillaahi bn zubayri radi allahu canhuma saxaabiy ibn saxaabi qaala wuxuu yihi ma ra'aytu ma arkin imraatayni laba haweenahoo ajwado ka deeq badan min caaishata caaisha iyo wa asmaa asmaa waa walaalo caaisha iyo asmaa waa ibna abubakar marka labadaa gabdhood oo midna umlmuminiin caaishaha ah, midna asabinta abubakar radia allahu canha oo cabdullaahi bnu zubayrkaas hooyadiis ah labadaa gabdhood gabdho ka deeqsisan oo ka deeq badan maan arkin buu yihi wujuuduhumaa deeqdooduna mukhtalifun waa iskhilaafsan yihin haddana isku si ma aheene way yar kala duwanaayeen xagga guud ahaan deeqsinimada waa ka midaysnaayeen laakiin usluubka loo dadejinayo deeqda ee loo bixinaayo iyo qaabka loo sameynayo yay ku kala duwanaayeen wajuuduhumaa deeqdoodaasna mukhtalif waa iskhilaafsanaayo amaa caaishatu caaisha iyadu radi allahu canha fa kaanad waxay ahayd tajmacu shaya xoolaha way aruurin jirtay ila shaya wax kale ku dari jirtay waxbaa haysaa wax kale la sugi waa ku dari wax kale la sugi xataa idaa kaana markuu ahaado maxsuulkii iyo wixii gacanteeda ku jiray ijtamaca mid soo aruura cindaha agteeda markuu kusoo aruuro ee qasamad qaybin jirtay wa amaa asmaau asmaa iyadu fa kaanat laa tumsiku mayna haysan jirin shayan waxba liqadi beri mayna haysan jirin markuu soo gaaraba horey ka bixin jirtay oo laa tuxsii fa yuxsi llahu iyo laa tuci fa yuci llahu calayki iyo xadiista nabiga aleyh salaatu wasalaam uu ku yiri dardaarankii waxba ha reebanin oo haweenaysanin suun ilaahay kaaga reebin waxaa markay hesha horey ka bixin jirtay ama caaisha radia allahu canha iyada waxay ijtihaaday waxaan yar oo dadkan aan u uqaybsami karin bal u aruuri oo markay xoogoo kamiyo gaarhaan oy aruuraan markaa deena wax wax taraya dadka u uqaybi ayaa iyaduna ijtihaadeen labadoodaba ijtihaad saxa ah oo khayr iyo wanaag ah iyo deeq iyo deeqsinimo tusaaya ayay ahaayeen labadaba waxay la imaadeen xadiidkuna saxiixulisnaad weeyaan qaala almusanifu raximah llah baabu ashuxu shuxigiibuu kusaabsan yahay shuxigu waa bakhaylnimada zaa'idka ee xaddhaafka ah oo bukliga iyo shuxiga shixinada kasii daran in xoolo lagu bakaylo wixii aan xoolo ahayn oo ereyga fiican naseexada talada iyo mashwarada digniin qofka loo digi lahaa xumaan laga waxaasoo dhan oo laga shuxi baa la yihahdaa inuu qofka maalkiisa ku bakaylo maalka dadkana ku bakaylo oo dadka inu yihah ha iska bixinina ha iska siinina uu yihahdo dad noocaas ilan jireen isaga wax bixinaya lakin dadki kala hortaagan yahi o war anaa garan waxba kama jiro war waa iska dawarsadaane waxba baahi ma hayso marka dadka kale waxooda ka reebaya taasna saxiix baa la yiraha waa midu ilaahay subxaanahu watacaala ugumana sheegtay ansaaru rasuulillah ee uu yiri way liibaaneen maxay ku liibaaneen shuxi baa ilahay ka badbaadiyey waman yuuqa shuxa nafsihi fa ulaaika hum lmuflixuun kuwaas waa liibaaneen liibaantaa lagu helaa qala xadathana musdد بn msrhdi qala xadathana abu cawaanata an suhayl bn abi salx an safwan bn abi yaziidi bn abi yaziida an اlqacqac bn jaljal an abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sala allah alay slam wuxuu yihi laa yajtamicu gubaarun boodh fii sabiili illahi waddada ilaahay gudaheeda lagu boodhoobay iyo ma kulmaan wa dukhaanu jahanama jahanamo qiiqeeda yani qof ilaahay dartii iyo fii sabiilillahi iyo jihaad liclaai kalimatillahi u siigeeyey u boodhoobay iyo boodhkaa iyo qiiq jirhkaasi kuma kulmayaan soo jirhkiisa siigo iyo boodh fii sabiilillahi kuma ma soo marin dukhaanu jahanama ilahi waa ka badbaadinaya subxana wa tacaala whada manqaba kabiira fadlun kabiir fadlun cadiim weeyaan lilmujaahidiina fi sabiili illahi fii jawfi cabdin kuma kulmaan cabdin abadan weligood kuma kulmaan walaa yajtamicu ma kulma ashuxu bakaylnimada xooga ee mxuu ahaa bakaylnimada xun ee sii daran iyo waliimaanu iimaan fii qalbi cabdin adoon qalbigiis abadan welig kuma kulmaan weligood kuma kulmaan shaxiix qofka inuu noqdo muminna uu sheeganayo ma dhici karto oo shaxiixnimada waxay gaaraysaa inuu zakada bixin waayo inuu silaturim sameyn waayo inuu xoolihii dadka hor istaago inuu xaqi hor istaago marka waa qof maanicu lkhayr ah oo maanicu maaratay waajib ah waajibka hor istaagay oo arkaanulislaamka hor taagan iimaan marka ma laha imaan ma laha xadiidkuna saxiix weeyaan ibnulajlaajkaas majhuul weeyaan safwaanna waa maqbuul ayuu leyahy xaafid ibn xajar laakiin duruq kale oo axmed iyo nasaa iyo tirmidi ibn maajih iyo ibn abi keyrkood bay soo saareen min xadii alacraj can abi hurayra marka xadidku saxiix buu noqday saxiix buu noqday marka shuxiga iyo bakhaylnimadaasi yaa laga dayrinaya shaahidka waxa weeyaan laa yajtamicu shuxu waliimaanu fi qalbi cabdin abadan halkaa wey shaahidka marka musanifka raximah llahu tacaala uu ujeedo halkaa weeyaan ayib qala xadathana muslim ibn ibrahim qala xadathana sadqa bn musa qala oh, oh, huwa abu lmugira weeyaane asulami qala xadathana malik ibnu dinar an cabdillaahi ibn ghalibin huwa alxudaani can abi saciidin alqudriyi can inabiy sala allah alay wasalam qaal khaslataani laba xaalo laba sifo laa tajtamacaani tajtamicaani ma kulmaan fii mumin mumin iskuguma tagaan albukl bakaylnimi iyo wasu lkhuluq akhlaaq xumi labadaas qof mumin iskuguma tagaan inuu bakayl la noqdo xaggan kalena uu akhlaaq lahayn hadduu qofku xoogo ya dabeecadka adag yahay laakiin uu deeqsi yahay wax lagu watule waxaa leeya war hadalka kanaantiisa iyo dabeecadiisa reer tolkabaa ku waxaysma oo martidii baa cunto oo qaraanka laga qaataayo diyadii magta wax ka bixiyaayo xoga wixiisi marka maraa la saari maraa la saaraya hadduu iska dabeecad fiican yahay oo iska maarata wanaagsan yahay dabeecadiisa iyo akhlaaqdiisa iskala gacan adag yahayna xagga dabeecadaasaa lagu wadan laakiin haddii labadaa xunxun uu isku darsado bakhaylnimo iyo isagii oo aan dabeecad ba lahayn waxaa weeya qofka asaga ah waa laga kala cararaya daciif weyse xadiidka oo waxaa weeya fii sanadihi dacfun dacfi ba ku jira sadaqa binu muusa ninka la yihahdo ayaa daciif ah qala imaamu xadathana abu nucaym alfadl ibn dukayn qala xadathana acmad sulayman bn mihran can malik ibn xariثi can cabdillahi bn rabicata qaal kuna juluusan baan ahayn kuwa fadhiya cinda cabdillaahi baan fadhinay fadakaruu rajula nin bay iyay soo hadal qaadeen oy sheegeen hebel baa nin baa lasoo hadal qaaday sheekadii fadhigii la fadhiyay nin baa lasoo hadal qaaday markaasaa la mudaawaleeyo agga xagga fadakaruu waxay sheegeen min khuluqi akhlaaqdiisa ka sheekeeyeen dabeecadiisi waa nin aan la dabeecadiisii oo bay dheheeno way ka sheekeeyeen faqaala cabdullahi ba wuxuu yidhi araytum waxaad ii sheegtaan law qadactum haddaad jartaan ra-sow madaxiisa haddaad madax ka goysaan akuntum ma ahaanaysaan tastatiicuuna kuwa kale an tuciiduuhu madaxii ku celisaan madaxii hadaad ka goysaan madaxiisa ma ku celin kartaan qaala waxay yihi la maya ma dhici karto mustaxiil qof madaxa laga jaray in lagu celiyo qaala fayaddahu gacantiisana gacanta haddaad jartaan ma ku celin kartaan qaaluu waxay dhn laa maya qaala farijlahu lugtiisa ka warrama haddaad jartaan maku celin kartaan qaalu waxay dhn laa maya qaala wuxuu yihi fa inakum idinku marka siaada jidhkiisii aad goyso inagu celin karin baa laa tastatiicuuna inay u karin an tuqayiruu inaad bedashaan khuluqahu akhlaaqdiisa oo waxaa weeyaan suurada qofka khalqi iyo khuluqi wey labadaas suuruu qofka leeyahay mid waa abuurka iyo jidhkiisa iyo qaabka ilahay u abuuray dhismada xagga jidhka midna waa xagga akhlaaqda iyo sifaadka marka way wada socdaan oo qofka sifaadkiisa sida abuurkiisa loo abuuray jirkiisa ayaa sifaatkiisa iyo akhlaaqdiisana loo abuuray laa tastadiicuuna an tuqayiruu khuluqahu akhlaaqdiisa ma bedeli kartaan xataa tuqayiruu inaad ka bedeshaan khalqahu abuurkiisi ina nudfa markaasuu dee sababtii iyo arrintaa xoojinteedii buu bilaabay wuxuu yidhi ina nudfata canufta oo aabbaha iyo hooyada kasoo ka imaaday midna eh, ka yimid eh, dhabarka midna eh, taraaib latastaqiruu waxay ku sugnaan fi raximi raximka raximkay iskugu tegaysaa arbaciina leyla afartan habeen bay nudfa ahaanoo anufta iska ahaan iyo manidaas uma kadib tanxadiru waxay haddana ufoorarsan oo a isku bedeli oo isku wareejini dama dhiig dhiig bay isku wareejinaysaayo min anudfa ilaa dama dhiig bay isku bedeli uma kadib takunu waxay noqon calaqa xinjir adag oo iska dhiignimadii ka yar adkaatay oo calaqa xinjir bay noqon uma takunu waxay noqonaysaa mubqa cad hilibahoo yar oo in afka la geliyoo kalaabu haddana wixii noqon uma kadib yabcathu llahu ilaahay wuxuu soo dirayaa malakan malag buu soo diri oo raximka loo wakaashay fa yaktubu wuxuu qorayaa risqa ilmaha meeshaa lagu abuurayo irsaaqadu wuxuu cuni lahaa intuu adduunka joogo iyo xataa w marka nafta la geliye laga bilaabo wa khuluqahu akhlaaqdiisana waa la qori oo dabeecadiisa waxay noqon doonto inay noqon doono asxaabu alkhuluq alxasana iyo asxaab alkhuluq sayiha inuu noqon doono dadka akhlaaqda fiican dadka akhlaaqda xun wa shaqiyan inuu yahay mid shaqi ah oo ayaan daran oo gaalnimo iyo shaqinimo iyo nasiib darre ku dhiman doona oo mase saciidan saciid inuu yahay intaba waa la qoraya xadiidku waa xasanulisnaad mawquuf weya laakiin waxaana uu kutusayaa akhlaaqda in aynan isbedel ku dhicaynin laakiin axaadiid kalaa jirta oo kasoo ka waramaysa in akhlaaqda wanaagsan la kasban karo oo nabiga calayhi salaam waa kii lahaa ina alxilma bitaxallum wa ina alcilma bitacallum xilmigu iyo dulqaadka iyo akhlaaqda wanaagsan waa iska keenid waay waa isku kalifid waa wax la baran karo cilmigana waa wax la barto akhlaaqda wanaagsan iyo xilmiguna inaad iska keento oo taxallum iyo akhlaaq wanaag iyo aad isku naftaada kula mujaahadooto mujaahadatu nafsi ood kula dagaasho marka dambe kusoo fadhiisano akhlaaqda wanaagsan waa la kasbadaa oo dad isagoo jaaf ahaay oo dabeecad adkaay oo dadka waxyeeli jiray oo caytami jiray oo markii uu diinta bartay oo cilmi yeeshay xoogo isbedel weyn ku dhacay waa la arkay oo wax badan wax badan baa reebaya shareecadaa reebi diintaa reebi akhlaaqdaa wanaagsan wuxuu kasbaday baa hortaagan wax badan baa isbedelaya inkasta oo qofka ilaahay uu ku abuuray ee mafduurka ah hadduu diin sii barto uu sii ficnaanayo haddana midkan kalena wax badan baa iska bedelaya bale waxaa la sheegaa ninkii laxnaf binu qays oo marka la mahmaahayo qofka deeqsinimo waxaan ujeedaa xilmigiisi iyo dulqaadka marka laga hadlayo waxaa la dhahaa axlam min axnaf ibn uu ka deeq badan yahay ama uu ka maaratay akhlaaq badan yahay oo ka dulqaad badan yahay axnaf baa la dhahaa ninkan waxaa la yidhi nig wuxuu ahaa qaduub ah nin carab badan oo haydayin ah oo carab badan buu ahaan jiraa la yidhi markaasuu wuxuu naftiisa kula dagaalay inuu waxaan caradan iyo waxaan iska saaro iska bixiyo iska bixiyo marka waxbaa la dhihi caradiisu marka ilaalini difaaci oo reebi oo reebi ilaa markii dambe u noqdo qof xaliib ah oo dulqaad badan oo lagu maamahaba oo loo soo qaato tusaale loo soo qaato ayuu noqday marka akhlaaqda wanagsan waa la kasban karaa qaala alimaam baabu xusnu lkhuluqi idaa faquhu akhlaaqda wanaagsan idaa faquhu markay dadku fahmaan oo cilmigii iyo shareecadii ay bartaan akhlaaqda wanaagsan ee runta ah ee sabirka ah ee deeqda ah ee sakhaawatu nafsi iyo juudka iyo karamka ah ee waxaasoo dhanba fiqiga iyo fahamka diinta yaa laga qaataayo qofka waa waa ka baran karaa xadathana cali bn cabdillahi almadini qala xadathana alfudayl ibnu sulayman annumayri an salix ibnu khawatin ibnu salix ibnu khawati ibnu jubayr can muxamed ibnu yaxya ibnu xibaan can abi salix samaan can abi hureyra radi allahu canhu qaala abi hureyra wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sala allah alay w wuxuu yihi in arajula ninku layudriku wuxuu ku gaadhi bixusni khuluqihi akhlaaqdiisa wanaagsan sababteeda darajat alqaayimi qof taagan salaatuleyl bileyli habeenka u taagan oo kale darajadeedu helayaa qof soomanna waa lagu daray qof maalintii sooman marka akhlaaqda wanaagsan waxaa lagu gaadhaa acmaasha saalixada ah thawaabka iyo ajirka laga helo akhlaaqda wanaagsanna lagu helaa yaa lagu helaa marka hadduu qofka uu intuu barto akhlaaqdii wanaagsaneed iyo waxa qofka ku fiican iyo waxa ka xun iyo waxa wanaagsan iyo calaaqada addoomaha iyo alle iyo intaba hadduu barto wax badan buu ka kasban karaa xadiidku saxiix weeyaan oo bimutaabacatihi wa shawaahidihi ayuu yahay صaxiix yahay qala xadathana xajaaj bn minhal qala xadathana xamaad bn slma an mxamed bn ziyadi qala samictu aba hurayrata yaqul samictu aba lqasim salى allahu alيh wali wasalam waa kunyada nabiga ee la ogoleen qof kale inuu la baxo gaar ahaan waktigu nabiga noolaa sala allah alيh wasalam wuxuu nabiga alayh salaam aan ka maqlay buu leeyahy abu hurayra yaquul isagoo leh khayrukum ka inigu khayr badan islaaman islaamnimada axaasirukum kuwa inigu fiican way akhlaaqan akhlaaqda idaa faquu markay diinta fahmaan markay diinta fahmaan oo akhlaaqda wanaagsan ay bartaan kuwaasaa inigu islaam fiican buu nabigu sala allah alay wasalam yihi <clears throat> meesha la marin lahaa buu garanaya wixii laiska reebi lahaa iyo wixii laska laga tegi lahaa iyo wixii lala imaan lahaa iyo wixii xumaa intaba hadduu diinta ka barto oo akhlaaqda u qaato waxaa la dhihi islaamnimadiisa aad bay ufiican tahay saxiix wey xadiidka oo axmed iyo ibnu xibaan iyo way soo saareen baabu qala xadathana cumar ibnu xafsi qala xadathana abi qala xadathana lacma sulayman qala xadathanii thaabit ibnu cubaydin qaal maa ra'aytu axadan qof ma kaga weyn ajal ee awqar xagga waqaarka iyo deganaanta iyo xasiloonida iyo haybada marka laga hadlayo qof kaga weyn idaa jalasa markuu dhex fadhiyo maca alqawmi qowmkiisa markuu dhex fadhiyo qof ka heybad weyn oo ka maaratay culus walaa walaa afkaha ka maaratay kaftan badan fii beyti gurigiisa markuu joogo min zayd bn thaabit radi allahu anhu maan arkin buu leh markuu ragga dhex joogana waa rajul haybadiisa iyo mxuu aha deganaantiisa iyo xasiloonadiisa iyo sida looga xishooraayo waad yaabaysaa hadduu guriga tagana caruurtiisi iyo haweenkiisi mucaasafo iyo lasoqosli oo la sheekaysan oo ku dhex jiraayo dhinankaa fadhiyo ma aha walaa afka ay akhara fukaaha xagga fukaahada iyo waxyaalaha misaaxa ah ee qofka dadka laga maartay farxiyo waxaa marka laga hadlaya gurigiis markuu joogana marka in hal dabeecad iyo watiiro lagu sugnaado marka xaalatuljiddi la joogo oo xaaladdu ay tahay xaalad u baahan in mawaaqiftaada iyo karjidaada iyo waxqabadkaada iyo difaacaada iyo muujiso iyo marka dee aad dadkaasi caruurtaada iyo haweenka iyo dadka ducafadaa la joogto oo ayagana mansiladoodii martabadooda inaad dejisa ay mudan yihiin way kala tahay laba shay oo kala duwan wey isku si looma qaabilayo loomana maaratay eh, loolana macaamili mahayo loola macaamili mahayo dayib maa raytu axaddan ma arkin ajalla ka maara eh, ka weyn jalaal iyo cadama iyo waqaar iyo deganaan baa laga hadlaya idaa jalasa markuu fadhiista maca alqowmi la fadhiyo walaa afkah ka fukaha badan oo ka misaax badan kaftanka fii beyti gurigiisa markuu jiro min zayd bn thaabit saxaabiga zayd bnu thaabit alansaari radia allahu canhu kaatib lwaxyi ninkii waxyiga qori jiray markii dambena qur-aanka aruurintiisa loo xisaaray xilliga abubakar radia allahu canhu xilligii cuhmaanna shantii buu kamid ahaa ayagana lasoo aruuriyey afar ree eh, muhaajiriin ree quraysha iyo asaga keligii oo ansaariya shantaas ayaa loo diray oo layidhi aruuriya qur-aankii markii dambe cuhmaan radia allahu canhu uu u qeybiyey wilaayaadka ilha lagu socdo صحيح الاسناad w xadidka sanadkii صحيح weeyaan qala xdثna sورqة بن الفضل qال أخبرna يزيد بن هاrون عن محمد بن اسحاq عن dاود بن حuseين عن عكرمة عن بن cabاsi qاal su-ila النabiyu nabiga عalيه السلام ba waxaa la weydiiyey ayuladyaani diimaha iyo dhaqamada lagu dhaqmo diinteebaa axabu ilى الlahi ilahay ugu jecel yahy عaزa وaجل qaala wuxuu yihi alxaniifiyaة الsamxة alxaniifiya diintaasi xaniifiyada ah ee toosan maailatan can ishirki wacibaadati maasi wallah ilahay wixii kasoo haray oo la caabudo way ka leexatay waxayna u leexatay ifraadulcibaadati ila allah in ilahay cibaadada loo kala yeeray subxana wa tacaala asamxa haddana sahlan ee wax culaysa iyo wax takalufa iyo wax mashaqaa iyo wax kakanaana midna aan lahayn akhlaaqda wanaagsan ee xagga maarata akhlaaq ahaana samxiga ah xagga caqiid ahaana ciqiidadaasi xaniifada ah sidaa weeyaan xaniifatun fi lcaqiida samxatun fi lakhlaaqi xagga akhlaaqdana sahlan waa tii ibraahim alayhi salaatu wasalaam millata ibrahim xaniif wey ibrahim iladiisa ayaa xanifiya la dhahaa alxanifiya waxaa lagu magacaabay ibraahim qowmkiisii oo aabihii u hogaaminayo oo shirkii iyo ilaahay keyrkii dul fadhiya oo xidigaha iyo dayaxa iyo qoraxda caabudaya iyo asnaam dhulka u yaala ayuu keligii intuu soo baxay buu ka leexday oo ilahay waxdaariyadiisa u leexday oo shirkigi wixii kaleo dhanba ka leexday markaasaa waxaa no ibrahim alxaniif la yihi xaniif ah, xaniifan ah, musliman samxa sahla xasan ligayrihi way xadiidka marka wax sahlan oo akhlaaq oo wanaagsan oo laga dhaxlay nabi ibraahim miladiisa alayh salaatu wasalaam diintaa way diinta fiican marka waxaas o dhan waxaa kasoo horjeeda eh, cusriga iyo qaladka iyo adka adeega iyo waxaas o dhan ayaa la diidan yaha la ogoleen qala imaamu xadathana cabdllahi bnu بن qaala xadathana muusa bnu caliyin can abihi can cabdillahi bni camr qaal arbacu khilaal afar khaslo afar xaalo idaa ucdiyitahunna haddii lagu siiyo afar xaalo qofkii laga helo la siiyo arbacu khilaal afar khaslo iyo xaalo idaa ucdiytahunna haddii lagu siiyo falaa yaduruka ku dhibi mahayo maa cuzila canka wixii lagaa qaado min addunya addunyada addunyada wixii lagaa qaado oo aada weydo afar shayba hadii lagu siiyey afartaa sheeba hadaad haysato laa yaduruka kudhihi maayo maa cuzil wixii la casliyo oo la siibo oo laga qaado canka xaggaada min addunya adduunyaood weydo kudhihi maayo xusnu khaliiqati waa midda koowaad akhlaaq wanaagsan iyo dabeecad fiican aduu ilahay ku siiyey wa cafaafu ducmatin iyo cunto cafiif ah xalaal ah cunto xalaala ah iyo acaam xalaala aduu ah alla ku siiyey wa sidqu xadiithin iyo sheeke iyo war run ah oo ilaahay been kaa ilaaliyo saadiqu kaa dhiga run badan ah run sheega wa xifdu amaanatin ammaanada iyo wixii lagu aaminood ood xifdiso od ilaaliso afartaa qofkii ilaahay siiyey wixii dhaafa adduunka waxba ma dhibayo nabi sala allah alay wasalam maxaa yeelay sifaadka ayaga ah qofku sharaftiisa iyo karaamadiisa kor bay qaadayaan baynamaa haddii cagsigood qofka uu ku dhaco si kasta uu xoolo iyo wax kasta iyo loo aruuri uleeyahay waxba uma tarayso akhlaaq wanaagsan hadduuna lahayn cuntadiisa hadday xaaraan ay tahay beenaala hadduu yahay khaalid amaanada khayaama hadduu yahay wixii kaleo adduunoo la siiya waxba uma tarayso sharaf kuma haysto karaama kuma haysto aakhirana wabaal iyo cadaab buu ku yahay ayb xadiidku saxiix mawquufan wa saxiix marfuucan isagoo marfuucana waa jiraa saxiixa qala xadathana abu nucaym alfadl qala xadathana daawud ibnu yaziida qaala samictu abi yaqul samictu abaa hurayrata radia allahu canhu baa maqlo yaquulu leh qaala nabiyu sala allahu alay wasalam wuxuu yihi ma tadruuna maxaad ka ogtihiin ood ka taqaanaan maa aktharu maa yudkilu nnaara dadka waxaa ugu badan naarta geliya ma taqaanaan ma tadruuna ma ogtihiin maa akharu ma waxaa ugu badan yudkilu naara dadka naarta geliya qaaluu waxay dha allahu warasuuluhu aclam ilahay rasuulkiisaa yaqaana waxaa ugu badan naarta lagu galo qaala nab wuxuu yii alajwafaani labada duleysha alfarju farjiga iyo walfamu afka labada shahwada shahwat lfarji iyo shahwat lbatni baa la afka hadduu duleelo <clears throat> oo shahwadiisa aan la xakamaynin <clears throat> wax allaala waxa xun ee afka uu ku hadlayo shahwat waxaa la dhaha lisaab shahwatlisaan baa la dhahaa iyo afka afka calooshana usii duleelahaa iyadana shahwatulbadni kadibna waxay kusii daacaysaa shahwatulfarji waxaas markaa qofka iska ilaaliyaa alajwafaan afkiisa qofka xifdiya oo dhowra farjigiisana ilaaliya waa fuxshigii iyo munkarkii iyo fasaadkii wey ah, in qofka afkiisana fuxshi ka ilaaliyo farjigiisana uu ka ilaaliyo muxuu ahaa zina iyo xumaan ka ilaaliyo taas weeyaan alfarju farjiga iyo walfamu afka labadaasaa naarta ugu badan wax lagu galo hadday noqoto shirki iyo gaalnimo afka iyo wuxuu qiibada namiimada lacanada wax allaala waxa xunay afka kasoo baxayo faraha badan iyo farjiga isagana zinadii iyo faaxishadii labadaasaa ugu badan wax naar lagu galo walidalika nabigu alay slam dhihi jiray yaa ii damaano qaadaya inuu xifdinayo maa bayna lixyeyhi wamaa bayna rijlayhi adman lahu ljana janaan u ballan qaadiy anaa u damaano qaadi wa akharu maa yudkilu ljana jannada waxaa ugu badana dadka lagu galo waxaa ugu badana jannada lagu galo ma taqaanaan taqwa allahi ilahay cabsidiisii weeyaan iyo wa xusnu lkhuluq akhlaaqda wanaagsan ilahay cabsidiisa oo xumaanta laga cabsado ilah looga cabsado zinadii iyo faaxishadii iyo farjigii la ilaaliyo akhlaaqdina la wanaajiyo o afkii la dhowro taana jannada lagu galaa xasan wey xadiidku isagoo saxiixana duruq kale ayuu leeyahay qala المصنف رaximh الlه xadaثna cabdاللh بن محamed qala xadaثna abu camir alcqdi qala xadaثna cabdالجليل بن caطية عن شhr شhr بن xawshب waa la ضciifiya an umi darda qaalad waxay tiri umu darda qaama waxaa istaagay abu darda waa ninkeedi saxaabi jaliilo faqiiha ah wey min fuqaha saxaaba lagu tiriya cubaadihim radia allahu canhu leylatan habeen buu istaagay yusali isagoo tukanahay <clears throat> salaatuleyl fa jacala yabkii wuxuu gudagalay inuu ooyayo oohin buu marka salaadii uu tukanayo salaatuleylki iyo intaas iyo duco uu la ooyayo wayaquulu wuxuu leeyahay allahuma axsanta allahuma allow axsanta waxaad wanaajisay khalqii abuurkayge faxasin wanaaji khuluqii akhlaaqdayda intanu ku celcelinaya oo la ooyaya radi allahu canhu ardaa wuxuu ogaya akhlaaqdiisa haday wanaagsantan darajat lqaim saib inuu heli waxaa ugu badna jannada lagu galay inuu heli dadka ugu dhow nabi maxamed sala allahu alay wasalam inuu yahay uu noqoni marka akhlaaqda wanaagsan ba waxaasoo dhan ba aabo u ah wuxuu leeyahay allahuma kama axsanta khalqi abuurkayga saad u wanaajisay oo taqwiinka iyo toosnaantii iyo muuqaalka aadamaha qofka oo laleeyahay waa ugu suura xun yahay makhluuq xayawaanka intiisa o dhan waa ka qorsanyi inta o dhan waa ka qorsanyi Ah. marka saad u wanaajisay abuurkayga faxasin ilah u wanaaji khuluqa akhlaaqdeeda xataa asbax ilah waa ka baryi intaas ku celcelinay qofka markuu salaatuleilka ama qiraatul qur-aanka ama dikriga ama cibaadada waxay culimmadu yidhaahdaan saameynta iyo fadliga marka laga hadlaayo hadba wixii naftiisa ku saamoomayso oo taabanaya ugu fiican aayad qur-aanka kamid a ah hadday ku saamayso ku celceli ku celceli kii nabiga alay slam habeenan ku celcelinayay in tucadibuhum fainahum cibaaduk wain takfir lahu fainaka anta alcasiiz alxakim ku celcelinahay nabi sala la alay slam habeenadii dib ku celinahay marka aayaddii ku saamayso oo ku taabato waxa weeyaan waa baadidaadi waa hadafkaadi waa waxaad raadinaysay in qalbiga uu jilco oo qalbiga ilmeeyo oo indhaha ilinti kasoo baxdo waa wixii la raadinayay marka saxaabiga ducadaasi ku celcelin waa u macaanaatay way saamaysay isagana waaga ugu bariyey qultu waxaan ii yaa abadarda abadardow maa kaana ducaauka maxay ahayd maxay tahay ducadaadii maxay tahay aad mundu leyla xaloo idinba aad ku ducaysanaysay eh, ama naafiya ka dhig ya aba darda ma kaana ducaauk ducadaada ma aheen mundu leyla xaloo idin ilaa fi xusni lkhuluq akhlaaq wanaag unbaad ilaahay weydiisanayso ka baryaysa waase faqaala wuxuu yihi yaa uma darda umu dardaay islaantiisi wey xaaskiisi ina alcabd almuslima qofka muslimkaa yaxsunu khuluquhu akhlaaqdiisaa wanaagsanaan xataa yudkiluhu ilaa uu ka geliyo xusnu khuluqihi akhlaaqdiisa wanaagsaneed baa waxay gelin aljanata jannada wax ka weyn baa jira marka jannada galay wayasiu waxaa xumaanaya yasiu waxaa xumaan khuluquhu akhlaaqdiisi baa xumaan xataa yudkilahu waxaa gelin wuxuu gelinayaa suu khuluqihi akhlaaqdiisi xumeed annaara naartay gelin marka saa ogow naarta iyo jannada waxaa lagu kala galaa akhlaaqda wax kusaabsan akhlaaq wanaagsan jannada lagu gala akhlaqda xun naarta lagu galaa walcabdulmuslim addoonka muslimka ah yukfaru lahu waa loo dhaafaya huwa naafic isagoo horta qofka muslimkaa ah ee biriga iyo samafalka iyo ixsaanka iyo wanaagga dadka u galay isagoo hurdaaba loo dambi dhaafiba qaalat waxay tiri qultu waxaa ya aba darda kayfa yukfar lahu see lagu dhaafi waaba hurdaaya isagoo hurda see lagu dhaafi oon camal ba shaqaysanayn qaala wuxuu yihi yaquumu waxaa kici akuuhu walaalkiisa muslimka ayaa min aleyl habeenkii kici fayajtahidu markaasuu ijtihaadi tahajud iyo maarata cibaadada ku dadaalkeedii ayuu la imaanay yajtahidu wuu tahajudayaa fayadcu llaha ilaahay buu baryi naftiisu ilahay u baryi isagaa baryoon fayastajiibu lahu ilaahay waa ajiibaya ducadii uu duceystay wayadcuu wuxuu kaloo u ducayn liakhiihi walaalkiisa muslimkahaa wuxuu ugu duceynayaa libirihi waixsaanihi ixsaanihi wa xusni khuluqihi sifo wanaagsan iyo akhlaaq wanaagsan iyo samafal iyo wanaag buu ka og yahay oo uu ka helay markaasaa fayastajiibu lahu fiihi ilahay isagana ducadiisii loo ajiibi ducadiisi loo ajiibaya marka waa qof hurdo oo loo duceynaya qofka lahabaarina wuu jiraa mid lahabaari oo inkaar inkaarqabaa oo dhaalim ah oo madluumka uu habaari oo ilah naga soo qaba uu leeyahay midna waa loo duceynaya maxay ku kala duwanaadeen kaana waa xusnu lkhuluq oo akhlaaqdii wanaagsaneed iyo biri iyo wanaagii waa lagu duceynaya kana sayi akhlaaq weeyaan akhlaaqda xumeed yaa lagu habaaraya xadiidku daciif lisnaad weeyaan oo shahr bin xawshab ninkaas la yihaahdo aldaciifiya muslim waa kii lahaa ina shahran nazakuhu ah, yaqulu akhadat alsinat nnaas qala xadaana abu nucmaan maxamed bn fadl ninka ladiisa caarim qaala xadaana abu cawaana can ziyaad bn calaaqa can usaama bn shariikin qaal kuntu cinda anabiy nabiga agtiisa alayh salaatu wasalaam baan joogay wajaat ilacraabu acraabti baa yimid dad reebaadiyaha yaa xaggaa iyo baadiyaha duleedkiisa intay ka imaadaan bay magaalada madiina imaanayaan su-aalaha nabiga lagu boobi alayh salaatu wasalaam mid xoola weydiinaya iyo mid cilmi weydiinaya mid su-aalo aan lama baahneen iska su-aaliya mid caaqilo su-aal fiican oo laga faaidaysta nabiga weydiinaya marka jaءat اacraab naasun dad baa yimid kahiirun fara badan baa yimid min haahunaa xaggaa haahunaa xaggaa dhinac kasta ila magaalada wadooyin baa kasoo gala dhinac kasta ka yimaadeen <coughs> fasakata naasu saxaabadii sii joogtay nabiga la fadhida way aamuseen laa yatakalamuuna ma hadlaayaan hayruhum aan acraabti ka ahayn saxaabadu waxay garan aadaabta nabiga alayh salam ay kula dhaqmi iyo xishoodka nabiga inaan codka ka koraysiinin waxbaa la baray edab bay yeesheen marka acraabta iyo nabiga isku daynayaan ayaga waa macduur oo waa dad loo cudurdaari acraabta oo su-aalaha wixii fiicanna saxaabadu ka qaadanay jawaab lagu jawaabo wixii kalena hada ayaga kumama jiraanba kumama jiraan marka way ka aamuseen laa yatakalamuna wax ma hadlayaan hayruhum kuwa reer baadiyaha waxaan ka ahayn faqaaluu waxay dhaheen acraabtii reer baadiyihi yaa rasuul allah acalaynaa korka anaga ma yahay xarajun dembi fi kada wa kada waxay waxaama noo haystaa fi ashyaan waxyaalay weydiinayaan min umuuri nnaasi dadka wax dhaqankiisii kamid a oo laa ba'sa biha dhib lahayn wax iska caadi oo dhib lahayn xoolahoodii iyo caruurtoodii guryahoodii iyo reerahoodii naagahoodii wax markaa dadku iskaga dhaqmaan oo wax weyn ba siiyaan wax dambi naga soo gaari wax dambi naga soo gaari fa nabiga alayh salaam ba wuxuu yidhi yaa cibaad allah addoomahi ilaahow wadaca allahu ilaahay wuxuu dejiyey oo dhaafay alxaraja dembi iyo ithmi iyo culays ilaahay waa ka riday dadka ilaa imraan qof mooyeene iqtarada xantay imra-an qof muslima dulman gardarri ku xantay fadaka kaas alladii waa midka xarija xaraj uu ku dhacay iyo culeys waa halag halaagsaday midka xaraj iyo dembi ku dhacay halag ka halaagsaday midkaa weeyaan ilaa imraan iqtarad iqtarada bilmaqaarid baa jirta yani maqaska marki wa lagu gooyo waaa la dhahaa qardi iyo iqtiraad oo minhu qiraad waa laidhahda jirta oo mudaaraba iyo qiraad labada waa la dhahay xoolaha qofka intuu soo gooyo u yihahda nin hebel ku shaqee qiraad waxaa loogu magacaabay lianahu yaqrid wayaqdac juz-a min maalihi ah, yuu goynaya kan ugeynaya waribxu baynahumaa binisab mutafaawita oo macluuma marka qofkan wax xamani isagoo qofka walaalkiisa hilibkiisa gurayu lamid yahay jaraya ilaa imraan mooyaane iktarada gooyay imraan qof kalu gooynaya hilibkiisi uu xaman baa loo jeeda marka dulman kadara fadalika aladi xaraj midka xarajka iyo dembiga ku dhacay waa kaas waa halaka halaagsamay qaaluu waxay dhahen ya rasuul allah ana tadaawaa ma isdaaweynayn karaa acraabti baa su-aalaha u weydiinaya nabiga ma isdaaweynayno haddaan jirano qaala nacam bu yirha nab ala sl ya cibaad allah iyo addoomaha ilaahay o tadaawow isdaaweeya in la isdaaweeyana qadarka ilaahay rumayntii la rumaysnaa ka hor imaan mayso ilaahay waxbuu qadaray shay walbana sabab buu u yeelay asbaabta in laga imaado waa ikhtiyaarka qofka la siiyey weyaan un la imaado maqaadiirtiina mar walba ma gudbi karo hadduu isdaaweeyana qadar buu isku daaweeyey hadduuna isdaaweynana qadar weeyaan hadduu u dhintana qadar weeye laakiin sababtii la imaado oo isdaaween hadhihin anigu qadarki ilahay baan aaminsan ahayo ilahay baan tala saaran hadhihin tawaakul baa ladhaa kaasi isdaaweeya nabiga alayh salaatu wasalaam waa isdaaweeye waa kii la toobi jiray rasuulka alayh salaam madaxa laga toobay dhabarka laga toobay shaqiiqada laga toobay waa la doobi jiray rasuulka sala alla alay wasalam saxaabadiisana hala gubo hala toobo waa kii dhihi jiray qof eh, dadka ku akriya intaba daawo weeyaan yaa cibaadata daawo isdaawaya fa in allaha alle lam yadac ma dejinin daan cudur ilaa wadaca lahu shifaaan daawo ayuu usoo dejiyey hayra daa-in waaxidan hal cudur mooyeene inta cudura ilahay soo deji daawo usoo deji ah, daawada isagaa dadku say ukala ogaadaan iyo u bartaan iyo siday u waafaqaan iyo meeshii loogu talagalay kamiyadii qadarka logu talagalay waxaasa lu kala tegsan yahay oo waa ijtihaadaadka dadka gacanta loo geliyey inay dadaalaan oo ay waxbartaan loogu talagalay wey laakiin daawadaas cudur cudurkaa daawo maleeyahay leeyahay ha cudur aan daawo lahayn ma jirto hal cudura ayuu kasoo reebay qaaluu waxay dh wamaahu ya rasuul alla waa cudurkaasi qaala alharab duqnimada oo qofka duduqoobo oo uu cantatabo wax daawo ah ma leh kasoorayna ma jirto waa uu sii un xanuunsanaya waa un sii duqoobi waa un sii daciifi waa un sii soconi oka nin oday ah oo duq ah yaa nin dhaktara u yimid baa lyidhi wuxuu ku yidhi samcii daciif dhaktarkii buu la hadlayaa dhagihii baan daciif ka noqday markaasu wuxuu yihi min alkibar waa duqnimada duqnimada weeyi haddana wuxuu yihi basarii kayshaan indhahana waan ka dhow waan ka noqday waxba fiican kama arko markaasu wuxuu yihi min alkibar waa duqnimo iyaduna markaasu haddana wuxuu yidhi awooda ku socda ma hayo oo eh, muxuu ahaa qabashadaydii iyo awoodii socodki intaba waan ka daciifay oo dhabarkii baan kasoo qalloocsamay oo xanuun baan dhinaca ka dareemaayo waxaasuu sheegay wax buudan buu tiri markaasu wuxuu yidhi waxaasoo dhanba waa min alkibar duqnimadii markaasuu carooday odaygii oo yii wax jaahilaa tahay waxba garanaynin oo wax walba min alkibar umaad ku haysaa markaasu wuxuu yidhi wahada ayda min alkibar muranka aad murmaysa ee carootayna laftirkeeda duqnimada duqnimada kamid tahay bu yiri inaad adkeysan karin oo aad caro un kaasoo hadhay laftirkeeda waa duqnimada bu yihi qala imam الbخarي raximah الlah xadathna musa بن ismاعيل qala xadathna ibrahim بن sacdi qala akhbarana ibn shihاab an cubayd لlah بn cabd لlah بn cطbة an بna cabasi qaal kana rasul lahi alhrm maxaa ka dambeeya waxyar baan ka booday qaaluu waxay dha ya rasuul allah ma khayru ma uctiya اlinsaanu insaanka waxa la siiya maxaa ugu khayr badan qaala khuluqun xasan akhlaaq wanaagsan ayuu nabi sala la alay slam yiri xadidka unu saxiix weeyaan qala lmusanifu raximah llah xadathana musa bn ismaaciil qala xadathana ibrahim bnu sacdin qala akhbarana ibn shihaab azuhri can cabdillahi bn cabdillahi bn cutba ana bna cabaas cabdullahi bn cabaas radi allahu canhuma qaal kaana rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam wuxuu ahaa ajwad annaasi dadka midka ugu karan badan ugu deeq badan buhaa bilkhayri khayrkana ugu degdeg badan ajwad annaas dadka ka ugu dadegi badan oo ugu sameyn badan bilkhayr xagga khayrka khayrkii buu bixinayaa oo sameynayaa wax allah wixi khayr iyo duruqdiisa fara badan tahay oo la bixiyo juud baa lagu tilmaamay wa kaana ajwadu maa yakuun markuu yahay wuxuu ugu deeq badnaa fi ramadaana bisha ramadaan xiina goortii yalqaahu jibriilu malkul jibriil uu la kulmo ramadaanka gudihiisa ayuu ajwadu maa yakuun wa kaana ajwadu maa yakuunu fi ramadaana ramadaanka gudihiisana wuxuu ugu deeq badnaa weliba gudihiisa xiina yalqaahu jibriil markuu jibriil la kulmaayo oo qur-aanka la akrinaayo oo uu kusoo dega markaas ugu sii kheyrka dadaalkiisa iyo diyaargarowgiisa ayuu usii daraa rasuulka alayh salaam wa kaana jibriilu markuu jibriil wuxuu aha yalqaahu kii la kulma nabiga fii kuli leylatin habeen kastao min ramadaana wuu la kulmi jiray habeen walbuu la kulmi jiray maratan sanadkii u dambeeyana laba jeer buu la kulmay yacridu calayhi rasuulu llah nabiga calayhi salaatu wasalaam yuu u bandhigaya yacridu calayhi jibriil korkiisa waxaa u bandhigaya rasuululahi alqur'aana qur-aankii jibriil baa laku dejiyay macalin ah. sidii marka loogu dejiyay qur-aanka inuu uhayo oo xifdisan yahay mudaarasa marna wa isla akrinayaan marna waa u bandhigaya cardi baa la yihahda fa idaa laqiyahu jibriilu jibriil markuu la kulmo nabiga calayh salaam kaana rasuululahi sal slam muxuu ahaa ajwada mid oga degdeg badan oo oga deeq badan bilkhayri maalka khayrka maalkana waa la dhahaa khayrka oo idinla waa la yihahda wuxuu oga degdeg badnaa min ariixi dabeesha almursalati la diray dabeeshaad ilaahay uu diray ee dhabaraysa ee socota ee latiifka ahee oradka nagu dhaafaysa waxaa ka degdeg badnaa khayrka nabiga aleyhi salaatu wasalaam baa uga degdeg badnaa sala allahu aleyh waali wasalam macnaha saacad kastaba daa'im bu ahaa dabeesha waxaa laga ya mar ina yar istaagto halkan ay gasho lakiin nabigu mar walbaba isago khayr bu ku jiray bisha ramadaan iyo intaa uu jibriil la kulmaayo khayrkiisa ma kala go-aynin saasaa la yidhi dabeesha uu ka daraa صaxiix fi صaxiixayn buuna kusugaya xadiidka qala xadathana mxamed bn slaam qala akhbarana abu mucaawiya can acmash an shaqiiq can abi mascuud alansari qaal qaala rasuulu llahi sala allah alay wasalam nabigu wuxuu yihi xuusiba rajulu nin baa la xisaabay minman kaana qablakum dadka inaga horreeyey kamid ahoo dhintay ayaa xisaab loola fadhiista oo la xisaabay wixi alla wixi camal ahaa falam yuujad lama helin lahu min alkhayri khayrka ilaa ana wax khayra lagama helin ilaa anahu qad kaana rajula waxaa khayro laga helay ina anahu kaana wuxuu qad kaana rajula nin buu ahaa yukhaalidu naasa dadku la macaamili jir nin dadka la dhaqmo oo biicmushtarahoo sii iibsado soo iibsado oo mucaamalo dad kula jiru ahaa wa kaana muusiran buu ahaa nin qani ahoo xoolo leh ayuu ahaa fa kaana yaamuru wuxuu amri jiray khilmaanahu addoomihiisa ama caruurta ama wiilashiisa u shaqeeya an yatajaawazuu inay iska dhaafaan can ilmucsiri qofka mucsirka oo haddii dee deyn laga qaato deyntaa qofka kaa qaatay hadduu mucsir yahay fa nadira ilaa maysara taa waajib weeye inaad ka sugta waa waajib inaad iskaba cafiso oo iska saamcdo tiraxdo kuma haystana sunno weeyaan sunnadaana ka fadli badan waajibka inaad ka sugto waa waajib inaad iska cafisana waa sunno inaad iska cafiso sunnaa kasii fadli badan waa meelaha dhowrkee la sheego in la yihahdo shay sunna ahoo shay waajiba ka fadli badan tanaa kamid a ah. waxaa kamid ah salaamta salaamtaa kamid ahoo qofka qofka salaamaya salaamtaasi waa sunno inay ka radiyaan dadkuna waajib weeyaan oo faxayuu biaxsana minha ruduha waajib weeyaan waa amar laakiin qofkaas wax bilaabay sunada la yimid baa fadli badan wakhayruhumaa man badaa bisalaam kii dihi jira nab alay slam qofka salaanta bilaaba khayr yaa khayr badan marka dadka mucsiriinta ee fuqarada eh daynta kule budhiisa iska dhaafa <clears throat> iska dhaafa hadduu waxba haysanin qaala allahu caza wajal ilahay baa wuxuu yihi fanaxnu axaqu anagaa ka xaq dhiman badan ilahay baaba cafuwa afuura xaliima raxiima sifaatkiisa kamaalka ah ayaa waxao dhan ba maarata ka xoog badan fanaxnu axaqu anagaa ka mudan bidalika cafintaa minhu xaggiisa fatajaawaza canhu ilahay waa iska dhaafay subxaana wa tacaala wa hada min baab ljaza min jinsi camal weeyaan oo jazaha ixsaanku ixsaan buu dhalaa iyo wanaag iyo biri iyo khayr iyo saamaxad buu dhalaa oo keenaa xadiis saxiixa wey marka waa akhlaaq wanaagsan oo ninkaa laga helay oo uu ku mutaystay in naartii uu kaga badbaado wixii khayr ahaa oo dhan waa laga waayey intaasuna ku badbaaday akhlaaq wanaagsan weeyaan raxim allahu baa soo aroortay eh, cabdan samxan idaa baaca waida ishtaraa waida irtadaa qofka markuu wax gadanayo iyo markuu wax soo iibsanayo markuu daynta uu dalbayo iyo markuu bixinayo intaba qofka sahla ilahay unaxariisto bu nabig alay slam waa u duceeyey qala imam الbخariي raximah الlah xadaثna mحamed بن سلام عن ibn idriisi awdi cabdالlahi qala samictu abi yuxadiثu can jadي can abi hurayrata radi allahu canhu su-ila rasuul الlahi salى الlه alay slam baa la weydiiyey alayh الsalaam ma akaru ma akharu ma yudkilu aljana dadka waxaa jannada geliya maxaa ugu badan qaala taqwa allah alla ka cabsi wa xusn اlkhulq iyo akhlaaqda wanaagsan ilahay oo laga cabsado iyo akhlaaq iyo sifaat wanaagsan oo qofka uu leeyahay dabeecadda kamid a qaala wuxuu yihi wamaa aktaru maa yudkilu naara waxaa naarta geliyana maxaa ugu badan qaala alajwafaan labadaas duleysho oo alfamu afka iyo walfarju farjiga xasan weeyaan waana soo marray mar dhow qaala xadathana ibrahim ibrahim ibn mundir qaala xadathana macan ibnu ciisa can mucaawiya can cabdiraxman bni jubayr qaala can abihi can nawaas bn samcaan alansaari anahu sa'ala rasuul اlahi sal ly slm wuxuu weydiiy can biri biriga iyo samafalka iyo ithmiga ayuu su-aalay su-aasha iyada aheed jawaabteedi waata qaala wuxuu yhi albiru xusnu اlkhuluqi biri haddaad maqasho waa dabeecada iyo akhlaaqda wanaagsan ee sifaatka fiicano qofka uu yeesho ayaa biri la yihahdaa akhlaaqda markaa birigu waa ismi jaamica likuli ma yarda allahu rasuul w ilahay raadli ka yaha idil bay soo wada galaya waa magac jaamica kiiya markaa waxaa lagu tilmaamay xusnulkhuluq waxay lamid tahay marka ahamiyada biriga uu leeyahay marka laga hadlaayo waxay lamid tahay hadalkii nabigu yihi alxaju carafa oo kale alxaju carafa xajkii arkaanta afartaa lahaa ruknigii carafa ayaa xajka o dhan ba lagu tilmaamay ana waa rukni muhim ahamul arkaan wey waqtigiisana waa gaaban yahay qofku dhaafana xajkiisa waa buray waxbaa uma jiro saas alxaju carafa iyo addiinu nasixa oo kale naseexadii o dhan diintii o dhan ba lagu tilmaamay tanna saasoo oo kale weeyaan oo ahamiyada uu xusulkhuluqu leeyahay ayaa birigii o dhan ba isaga lagu magacaabay walithmu dembiguna maa xaaka maa taraddada waa wax ku noqnoqda fii nafsika naftaada oo damaaniine iyo xasilooni iyo deganaan aada naftaada ka dareemin wa karihta weliba aada nacayso an yatalica calayhi nnaasu dadku inuu kugu arko dadka inay kugu arkaan aad nacayso ood la gagabari waa ifba iskaga fogow maxaa yeele sheega khayrka ee wanaagga ah waad ku kalsoon tahay haddii boqol kugu aragto iyo haddii kun iyo kow kugu aragto naftaada kalsooni baad qabtaa inaana ceeb ahayn cind allaahi sharciga aad ku taagan tahay oo wanaagsan tahay baad u aragtaa laakiin waxaa qofka ula dhuudhuuban waxa la qariyey yani xumaan baa ku jirta wey wa la qariyey waa xun yahay soo saa maen qurun baa ku jira waxbay dhahaan waa la qariy qurun baa ku jira waxay dhaheen heelo dareen baa iga galo habeen baa la tuntaa heelo ya habeen baa la tuntaa dareen baa iga galo marka shayga xun waa lala dhudhuuman meelaha lala istaagay dadkaan iska qarini haddii lagu soo baxo qofki waa waa isku xishoon waa nixi waxaasoo dhan ithmigi iyo dembigi bay tusaysaa marka wixii aad ka shakido dacmaa yariibuka ilaa maa laa yariibu yariibukadi wey weliba xadiidka wuxuu ku daray wain aftaaka naasu wa aftook dadka haba ku fadwoodaan oo sax baa tahay oo waa xadaaro oo waa reer magaalnimo oo waa sharaf oo waa muxuu aha abwaani wax kasta halagu dhaho kolba wixiiba haddii uu yahay wax naftaadi iyo fitradaadi saliimkeed ay kasoo boodayso iskagaba tagba wax quman oo aan naftaada ku xasili ayaabad helaysaa marka waxay akhlaaq xun oo dhan iyo sifaadka xun oo dhan iyo waxaasoo idin baa soo wada galay naam baabul bukli bakhaylnimadii buu kusaabsan yahay shuxumgii baa soo maray oo aad iyo aad uga sii xun bakhaylnimada kasii daran tanna waa bukliga iyo bakhaylnimada si ahaanteed ba xun tahay xadathana cabdullahi bn abi lswadin qaal xadathana xumeyd ibn aswad can alxajaaj asawaaf qaal xadathana abu zubayr qaala wuxuu yihi xadathana jaabir abu zubayr maxamed bin muslim baa ladhaha qaala jaabir wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sala llahu alay slam nabigu wuxuu yihi man sayidukum ya bani salima niman reer ansaarada wey jaabirkan ciddooda wey jabir bn cabdillaahi ree banu salimow yaa oday horta iniyo duqiniya ilan duqla-aan lama joogi karo ugaas la-aan lama joogi karo curafada iyo odayaasha ay dadka maaratay u laabtaan ee udhexeeya isaga iyo shacabka iyo maam madaxda iyo maamulka markaa jira udhexeeya oo ummadda kala xaliya wax loo baahan yahy wa loo baahan yahy wey nabigana alayh isalaatu wasalaam markuu yimid madiina ayaga oo korka korana ansaar aws iyo khasraj sacad ibnu mucaad iyo sacad binu cubaad yaa odayaal u ahaa ugaasyo u ahaa hoosta hoosena jilib walbaba haddana nin oday ah ayay lahaayeen oo suldaan iyo muxuuah waxaa tiraa yay lahaayeen marka nabiga alay slam sideeduna ugu daayay baatil weeyaane kala socda ani waxaan hayn mudhi rasuulka alayh isalaatu wasalaam wixii shareecaiyo diina sideedi baa loo qaatay waxaana lagu lagu socodsiinaya ila waa kuu dhisan tahay wii nidaamkii baa kuu samaysanay nidaamkii samaysnaa unbaa hirgelintiisi unbaa loo daynaya sidii loo kala odaysanaa ee loo kala maamulaya dadka ay isku fiirsanayeen tabti baa loo daayay yaa weye sayidkiina banu salimow qulnaa waxaan idhi jaddu binu qays ninkaa la yidhaha jad binu qays baa oday noo ah calaa anaa anaguse nubakhiluhu waan bakay bakaylnimaan ku tuhunnaa bakaylnimaan ku sheegnaa calaa anaa nubakhiluhu ay narmiihi bilbukli bakaylnimaan ku gannaayo waa bakayl oo waxba lagama heelaan dhahnaa waase odayga anagi qaala nabig alayh salaam wuxuu yihi wa ayu daayin cudurkeebaa adwaa ka cudursan cudurkee ka cudursan oo ka xun oo cudurka ka daran muxuu yahay min albukli bakaylnimo cudurka ka daran muxuu yahay bal sayidukum sayidkiinu camru bnu jamuux weeyaan wa kaana camr wuxuu ahaa calaa asnaamihim fi ljaahiliya jaahiliyada markii la joogay qabla islaam asnaamtoodaasuu u taagnaan jiray wa kaana yuulimu wuxuu ahaa mid weliimeeye can rasuuli llaahi sala allah alay slam idaa tazawaja markuu guursado karamkiisa ay kamid tahay mar alla markuu maqnay maxamed aroostay oo guursaday wuxuu nabigu haysta markuu ku danguto asagana weliibuu samayn bimunaasabati cursi rasuuli llahi sal l slam arooska nabiga alayh salaam weeyaan buu leeya isku imaada saxiix weeyaan ninkaasu aday oga dhigay rasulka al marka waxaa weeyaan biriga iyo mxuu aha akhlaaqda wanaagsan iyo deeqsinimada waa sifa min sifaat alqiyaada qofka qiyaadada iyo hogaanka iyo madaxnimada sifaatka laga garanayo waxaa weya qofku ku noqon karo inuu yahay qof gacantiisana wax ka dhiibi dulqaadna leh cadaaladna wax ku maamula qofka marka waxa weeyaan ummad wuu hogaamin karaa laakiin qof bakaylo gurigiisa shaa laga cabaynin iskuma imaanaynin wixii lagu soo qorta qaaraanka aan bixinaynin dadka gooman waxba u taraynin qofka isagaa ma noqon karo madax ma noqon karo madax ma noqon karo qala xadathana mxamed bn slaam qala xadathana hushaym bn bashir an cabdilmalik bni cumayr qala xadathana wrad waraad katib muira muira bn shucba kaatibkiisi wax u qori jiray mawlihiisiibu ahaa qaala wuxuu yihi kataba muaawiyatu mucaawiya bn abi sufyan amiir lmuminiin markaa ah yaa wuxuu usoo qoray fariin usoo dirsaday ila lmugiira binu shucba wuxuu usoo qortay an iktub ilaya iisoo qor bishayin wax samicta waad ka maqashay min rasuuli llahi sala allahu alay wasalam waxaad nabiga ka maqashay oo cilmi iyo diina iisoo sheegnay oo ii faa waa dadka madaxda de waxa looga baahan yahay wey inay culamada ku xidhmaan oo ay culamada marjic ka dhigtaan oo fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun ay ku dhaqmaan oo ay naseexadooda iyo irshaadkooda iyo tawjiihintooda iyo wacyigelintooda ay ku shaqeeyaan ayaa la rabaa haddii kale qarkay iska tuurayaan meelay ku dhacayaan culumada iyo dadka madaxda marka ma kala maarmi karaan waliba culamada lagama maarmi karo ululamarkana kamid yihiin ilahay uu sheegay u yiri ululamri minkum fakataba ilayhi muiira muiira marka warqad u qoray warraadkanu yihi qor ina rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam kaana yanhaa wuxuu reebi jiray can qiila waxaa la yihi waqaala wuxuu yihi qiila qofkiina aan lawar la aqoonin iyo waqaala qofkii waa la sheegay laakiin aan la sugi karin inuu sax yahay in kale qof aan la aqoonin wax laga sheegay qiila waxaa la yihi yaa yihi lama yaqaan waqaala hebel baaba yiriba ha yidhaahde maxaad uhaysaa inuu sax yahay run yahay xujo u maxaad uhaysaa lama hayo labadaba lama ogolo wa ilaacat ilmaali xoolo la dayaco oo meel aan munaasabayn lagu bixiyo wixii sharciga waa khilaafsan oo tabdiila oo ku-ciyaara ama xaaraana ama aan waxbaba kaasoo soo gaaraynin ajriya thawaab midna aad ka helaynin waxaad ku bixisaa idaaca la yihahdo walow shirin ba allah ka dhige wa katharat aali su-aasha faraha badan een macno lahayn ama mid cilmi ku cilmi u eego tacanud iyo adeeg iyo wax loola jeeday takaluf isku adkeen ama mid maali oon baahidiisa oolin wa can mancin inaad diiddo wixii xuquuq iyo waajibaad lagugu lahaa aad diido sikadii ma ogeli silatraxim ma ogeli manci aad diidown wahaatin inaad dalabto waxaad xaq u lahayn aad dalabto wa cuquuqil hooyooyinkii iyo waalidkii oo caasi lagu noqdo wa can wa'di gabdhihii oo la xabaala iyagoo nool nool sidii jaahiliyada ay samayn jireen ee caruurtooda iyo gabdhahoodii ay jiri jireen khashyata imlaaq iyo khashyat alcaar ayagoo faqri ka baqaya ama ceeb ka cararaya taasoo dhanna waa la foogayay waxaasoo dhan waa min umuur ljaahiliya rasuulka alayh salam wuxuu ila loo soo diray nabiga alayh salam waan soo maray bucudtu liutamima saalix alacmaal iyo makaarim alakhlaaq saalix alakhlaaq iyo makaarim alakhlaaq ayaa nabiga loo soo diray akhlaaqda xun inuu baabi'iyaa kasoo horjeeda oo uu tirtiraayey wixii wanaag o dhanna waa qaadanaya rasuulka sala allahu aleyh waali wasalam xadidku saxiixan kusugan yahay qala lmusanifu raximah llahu tacaala xadathana hishaam bn cabdilmaliki qaala samictu ibn cuyayna sufyaan qaala samictu ibn munkadir baa maqlay samictu jaabiran ma suila ila rasuulu nabiyu sal slam nabiga lama weydiiye can shayin qad faqaala la uu yihi saxiix weya xadidku waa soo mara marnow baabun wuxuu ku saabsan yahay almaalu saalixu xoolaha wanaagsan ee xalaasha ahee fiican lilmari saalix oo qof wanaagsanna gacanta ugu jirta xoolo xalaal ah oo aad duruq wanaagsan oo xalaala ka kasabtay oo haddana qof saalix ah oo marinaya wadadii loogu talagalayna ilaahay gacanta u geliyey waa nicma eh, almaal nicma wey labaduba nicma maal saalix ba soo socoto qala xadathana cabdullahi bnu yaziid qala xadathana muusa bnu caliyi qaala samictu abi yaqulu samictu camr bn lcaasi yaquul bacatha ilaya nabiyu sala allahu aleyh wasalam nabigaa idiray yaa iisoo diray qof oo ruux buu iisoo diray wuxuu yihi fa amaranii wuxuu i amray an aakuda inaan qaato calaya korkeyga thiyaabay dharkeyga wa silaaxi hubkeyga wuxuu yihi orado ama qof usoo diray oo dharkaadi iyo hubkaada soo qaado soo labiso adoo diyaar garowsan i imow a ah, amaarani wuxuu amray an aahuda inaan qaato calaya korkayga hiyaaba dharkayga wasilaa hubkayga hubkii ciidanka iyo daga lagu talagalay askari diyaar garowgii soo qaado dharkaadi iyo tuutahaada dagaalka dirci kamid yahay iyo wuxuu ahaa hubkaadi soo qaado uma atii inaan u imaado amray <coughs> faqultu fafacaltu waa sameeyey liannahu waa sahm min sihaam lmuslimiin saxaabadu waxay saas dhihi jireen leeb leebabka muslimiinta kamida meesha lai gano maan ugamay ma dhihi jirin meesha lai gano oo maaniga ugamaya waan imaaday fafacaltu faataytu waan u imaaday intaa labistay wa huwa nabigu oo yatawamau weyhaysanay ilaya wuxuu kor iigu taagay albasara aragga uma taataa waa faweriyay haddana araggiisii oo iga uu fadhiyaa nabiga weysaysanayaa saxaabigan yihahdo camar ibnu caasna waa taagay waa labisanya saas intuu ufiiriyay bu hoos ugu dhigay haddana fiiradii nabi sala allah alay wasalam dabcan waa mulaaxada waa cardi waa bandhig wey askarigaasi eh, iyo qaabkiisi wiiisii uma qaala wuxuu yihi yaa camar camarow inii uriidu waxaan doonayaa an abcahaka inaan ku diro calaa jeishin ciidanna madax kaaga dhigo jeiskii jeishu daata salaasil daatu salaasil ninkii madaxda looga dhigay bu camar bin caas waa nabiga kusoo noqday o dhiijay markuu arkay darajada weyn ee la siiyey iyo sida loo dalacsiiyey yu wuxuu siri show nabiga aduu kugu jecelyahay dadka markaas wuxu ya nabig alla jecesh abubakar yaa kuxiga cumar yaa kuxiga markaasa iska aamusay bu ayb fa wuxuu yii nabig alayh salaatu wasalaam yaa camar inii uriidu waxaan doonaya an inaan ku diro calaa jeyshin ciidan aan madax kaaga dhigo o fa yugnimaka allaahu ilaahayna uu haniimo ku siiyo cadawgaasi waa ishaara nabiga uu tilmaamayo inuu guulaysan doono haniimadeena aad heshaan haniimada gormed heli marka cadowga jebisa wey ee xoolahoodi haniimaysani wa araba wa an araba an abcathaka wa an argaba deena inaan ku siiyaan rabaa udiyaka laka adiga ragbatan caiya siismo min almaali xoolo oho saalixatan raqbadaas saalixatan wanaagsan siismo fiicanna aan ku siiyo ah, qaniimadaas aan kaa siiyo siismo fiican saasaan rabaa wa arqaba laka aan ku siiyo raqbatan siismo min almaali xoolo oo saalixa wanaagsan qultu waxaan idhi inii anigu rasuul allahu lama uslim ooma islaamin ragbatan jarin iyo jeceel iyo raadin filmaali xoolo aan raadinay anaxooga raadis ooma soo islaamin inamaa aslamtu waxaan la islaamay raqbatan doonid in islaam islaamnimo aan doonayo islaamnimada jeceelkiis fa maca rasuulillah nabiga maciis inaan ahaadaan rabaa ana xoolo uma soo imaanin diin raadis baan ahaa nabiga marka inaan caleyhi salaatu wasalaam maciise ahaado cilmiga ka qaato meelaan udhaafin ayaan rabaa xoola iga dah faqaala nabiga alay salam ba wuxuu yaa camar nicma almaalu saalix xoolo wanaagsan oo xalaalaho qiimo badan baa nicmo leh lilmari qof usugnaaday asaalix oo saali wanaagsan lilmari saalix qof wanaagsan nin saalix oo wanaagsan oo xoolo xalaala ah gacanta ku haya nicma shay wey waxa ugu nicmo badan kaa weeyaan maxaa kaasagaa yanfacu nafsa wayanfac hayra naftiisa u anfici duruudi khayrkii cibaadadii daacadiiy khayrkiibu ku kobcini ummadina waa ku anfici oo waxba ugu tari marka islaamku wuxuu qabaa in xoolaha la kobciyo oo xoolaha la sameeyo oo dhaqaalaha la eh, kor loo qaado oo dadku muslimiinta ay noqdaan dad maal iyo dhaqaalo leh islaamku waa soo dhaweynaya bishard xoolaha asaga waa inuu noqdo xoolo xalaal ah inaadan dhihin u meel allaala meesha xooley kale ilaa ilaa qaninimo iyo taajirnimo un muddo yar ku gaadh aadan dhihin ee xoolo xalaala raadiso raadinta ayadaa waa matluub waa las dalbay kol hadday inay kaa mashquulinayni cibaadadii iyo waajibaadkii iyo mabaadidii sharciga islaamka niyadaadan ay fiican tahay inaad xoolahaasi dhaftaada ku dhowrto aad maarata muslimiintana ku anfacda ay tahay xoolaha isaga waa xoolo ajri thawaab ka heliso ajri thawaab baad ka helisaa xadiis saxiixa weeyaan marka ma ogolo inuu qofka muslimka uu yira aniga xoole iyo adduun o dhan farahaban ka qaadiyo halkaasaa iska fadhini inuu yiraahdo oo hadhow deena baahi iyo duruuf iyo waxaasoo dhan ay ku fakato taasaa la ogoleen waa inuu dadaalo oo wixii uu qabsan kara qabsado wuxuu ummadda ku anfici karana uu ku anfaco wuxuu sadaqaysan karana uu sadaqaysto taasaa loo bahayay wallah aclam billah tawfiq sala allah wasalam ala nabi maxamed